meesha dheera dhulkayaga nagawdhimana kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii galab wanaagsan oo idinkaga imaanaya k n n galab gebi ahaanti in galab mar kale ismaqal wanaagsan barnaamijka galab wanaagsan alaaba waxaad ku dhegaysataan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 <laughs> socodkayga baa laga dareem <laughs> aad iyo aad dhimala saaxiibada maadaama aan la joogno daalma mhm. waa la dareemaba galab wanaagsan tin galab wanaagsan aad iyo aad iyagaan ku hilmaameynaa wixii daal ah oo jira saaxiibada barnaamijka galab walba usoo fadhiistay inay dhegeystaan mhm. oo sidii maaragtay inaguna aan ka shaqayn lahayn sidii aan ugu soo gudbin lahayn barnaamij dhamaystiran mhm oo heesihiisa wataa mhm. sheekadiisa wataa ayaan mhm. ka shaqeynaynaa anaguna eh, su-aal ku weydiinaa su-aalaha ma ogtahay adaa fara wadadaas <laughs> weydiin kartaa su-aalaha ma ka jawaabi karaa habeen dhexdaas eh. eh, markaan wadnay barnaamijkii oo taaniyadaha hambalyada mhm. su-aal weydiin rabta mogta waxaa ku dhaha jooji marka galab wanaagsan galab wanaagsan iskugu imaanayna xaggaas ay ugu balansatay waa hadda waa joognaa aad iyo aad waxaa ku weydiinaa mm. haddii lagu dhaho noloshaada wax un u door ay ku gaarayso horumar maxaa u doori lahayd wax kasta aada qalbiga ku jiro soo haddaa dhaho tiro ma lahane isa tiro ma lahan way badan yihiin laakiin wax kamid ah wanaagsan aan u doori lahaa hay shay ma jira isdhehaysid mhm. guusha wuxuu u yahay fure fure u yahay soo maaha mhm. dee waa laka xabsi iyo iyo isku jeclaa aad iyo aad taas la-aanteed waxba kala ma socdaa ma soconayaan mhm. ani eh. waa ka dambeeya mhm. eh. lacagta maxaa ku jeceshahay mise qof lacag jecel qof nacab ma jiro lacag qof naciisa <laughs> waa la diiday xitaa ninka bilyaneerka ah mhm. wuu rabaa ina wax ugu darsoomaan bal waba eh. kaasii murug badan yahaba yani uga fikiraayo si lacagta uga dhamaan lahayn waxaa lagu xantaa mataqaanaa in muuqaal ahaan xitaa labiska marka la fiiriyo laga shidan yahay oo yaa lagaa dareemin taas been qaar way dhacdaa laakiin inta badan yani xoolahooda way isticmaalaan laakiin laakiin lagaa dareemina jirta alla marka qaar inay isticmaalaan yani mm-hmm, qofka haddii waxaan ka muuqmuuqdaan ah. inta badan oo maanta o dhan hab wax cusub shay mm-hmm, cusub wax cusub la mm-hmm. imaado ha waxaa laga in la dhaho niyahow adiga waxoogaa kisa miya siaa lagu dhihininbo haa kaas dee nicmada ilaahay siiyo qarinaya gebka sii ee kaba dacas ku soco magaalka wallahi dhibaato waay ilaahay wuxuu ku dhaha moogtahay nicmada ilaahay ku siiyey yani muuji ah, ku shukri mhm. marka haddaa adoo wax haysataa iska dhigto mhm. faqiir yani waa dhibaato ad hadda haddaa lacag haysan lahayd makaa muuqan lahayd aniga soo maaha mhm. <laughs> baawarada magaalada isdardar lahayaan maleyna su-aal <laughs> kale aan ku raaciye saacad intaasoo boqol joogta ama suud intaasoo kun jooga magada laheyd adaa hadda meeshaasa ka ogaana markaa aa taajir noqotid milaneer aa noqotid yani inaad maxeetoodo lacagta markaa kusoo gedi lahayd iyo horta inkastoo hor inkastoo markuu waxoogaa qaali yahay atayadiisu fiican tahay oo shey cusub markaa geedtoo lacag fiican ka bixiso laga yaabo inuu wax badan ku taro hadda ani sideed boqol maya <laughs> oo eh, haysta xitaa ani koley waxyaabaha qaaliga in la gato mhm, maba qabtid mm, eh. iska dhexdhexaadka ah oo yani ziiradan ahayn dadkan zaa-idka qaaligan ay ahayn dhexdhexaadka eh, inuu qofka iska gato Ah, laakiin mar kastaba horta shay kasta dhexdhexaadku ku fiican yahay mhm. waxna la zaaid loogu badiy way halaabaan haddii saa-id loo koos mari marka dhexdhexaadka mar kastaba mhm. waa tahay sheekaana la tagtay galab wanaagsan ayaad leenaha dhegeystayaal soo dhawaada barnaamijka ala waxaan ku daafuranaa dhankii kaalmaha suugaanta mhm. waxaana soo qabanaya hees uu ku luuqeeyo maxamed suleymaan tubeec oo la yidhaahdo haweeyay quiero hadiyo jeer hurdo seexdo haweeyahay intaan hullaabaan isla hadlaaya go hoostiisa hullaabada go-a laga wadaa mm, saas intaa go isugu duuduubo af soomaaliga saxda ayaan hoos iskala hadlayaa marka waxaa laga yaabaa <laughs> mugtahay hadday caad usoo fadhiisato mhm. in eh, emotionkaaga fikirkaaga dadku inay arkaan mhm. ama lagu maqlo lagaaga dareeminba waxaasoo idil go-aaga isku duuduub huwaabo ka dhiga majaha iyo madaxa <laughs> neefkaasi <laughs> <laughs> waxaa ku luqeynayay maxamed salaaman tubaac ilaahay u naxariistee barnaamijkeena galab wanaagsan ayuu nidaafurfuraaxay kaalmihii goontaan ku laabanaynaa mm. mm-hmm. waxaan noo soo qabanayaa hees ay ku wada luuqeeyaan mm-hmm. jooqla shire mm-hmm. iyo nimcadarayn galayr dumar ah lahaa heysta Thank you. geedka biiraha ma enough. lugar. waa tahay mm. garan maayo waxaad gocan gardaradaada mm-hmm. u abaa jooqob saasuu leeyahay nimcana waxay leedahay mm-hmm. gadaal ha igu soo noqon haddii anigu guur ma rabo maadaama marka hore isaga uu leeyahay guurdoon ayaa nahay geyaankaana waa nahay edgacalbe mm-hmm. maxaa leedahay ayaduna waxay leedahay guur marab gadaal ha igu soo noqon gabayaho ujeedada heeskani waa hees cajiiba aad iyo aad mm. Eh, heesii dhexena kamid taa ah heystaan barnaamijkeena galab wanaagsan qeybihiisii dhexe mhm. waa tahay halkaasi haddii aan uga imaano jooqla shire iyo nimcad dareen markan waxaan isla soo gaarnay xilligii aan wada dhegeysan jirnay sheekadeenii walbahaar adduun wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qaybta afartan iyo sagaalaad ee sheekada walbahaar adduun oo xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda kulmiya ee muqdisho oo aana fikradii bashiir maxamed kheyre dhakhtarkii wuxuu ugu dhahay ninkan badbaadadiisa aday kugu xiran tahay suleyqa gabadha la dhaho haddii adiga aad tahay ninkaan u damqo gacan sii adoo dhab kuu yahay laga yaabay markaa adiga muddo aad is aragtaan oo caawiso oo garab joogto maskaxdiisa ay dib usoo laabato guriga markaa imaado go-aanaan gaaray go-aan macaa go-aan waxaan gaaray anigoo eegaya ninkaas dhibaatada heysta inaan aniga jeceelkaaga aan ka tanasulo anigoo weliba ku jecel an inaad ka tanasusho oo anigoo ku jecel weliba waxaan aaminsanahay la-aanta daqiiqad inaan noolaan karin waxaan ugu fikira ninkaas inay dib maskaxdiisa usoo laabto khaalid qofka marka uu waasho ee maskaxda ee ka lunto ogow waxba ma dhaamo waxba ma dhaamo qaarid cunug saqiira oo adduunyada la keena waxba ma dhaamo waxba ma qabsan kara samiir maanta shala waa nin hawo lahaay waatuuna lahaa magaaladana geey isoo wareejiya dalxiis igeey wiilka firfircoonaay wiilkana garab taagnaay lacagtana siinay maanta dadnimadaas waa ka dhammaantay maskaxdiisa ibray noqotay marka si ay maskaxdiisa usoo laabato marka qaalid waa ku qasbanahay inaa aniga samiir u go-o qaalid aniga qofaa dartay sariir u saara adigana ma raba inaan dhaawac dhibaato aan kuu geysto dhibka iyo dhaawaca aad maanta adiga dareemaysid nafsadeeda way dareemaysaa xabsi inaan ku jiro aan aaminsanahay ya ani hadda muraayad waa iga jabta xaqiiq markaa xaqiiqda kaaga lahadla iska noolahay qolofkeyga iska nool miirkeygaan qabaa maahee ya rajo iyo adduunyo aan nololka leeyahay maanta ma jirto nin aanan jeclayn maanta inaan nolol la wadaago oo weliba haddana waalan xabsi anigoo ku jira ay la mid tahay qaalid laakiin saastay tahay haddana damiirka bani-aadnimada ay faraya ee dheh wiilkaas u durqo bal uun maskaxdiisa dib usoo celi maadaama dartaa xitaa haddii aan lacag qaalid wiilkaas aan ka qaadan lahayn wejii aan waxaan dhihi lahaa ilaahay ku caafiya daniirnimada ma kutusaysamaya intaasoo sano jacaylka naga dhexeey anaga iyo waxaan hadda aan samaynana ma kutusaysamaya inaad bunka ka bixiis ma kutusayso damiirnimada inaad caafimaad qabta waa kuu jeedaa qaalid anna waa caafimaad qabaa maxaa mudan karaa qaalid haddaa adiga sidaas ahaa maxaa jeclaan laheyd in lagu caawiyo soo ma jeclaan hadda caawimaad rabaaba aniga ya qaalib horta calafka ma taqaanid oo adiga hadda noloshani san ugu dhamaatee ya aniga ma jecleen nolosheena heerkaa maanta markay soo gaarta inay guuldarro ku dhammaato laakiin haddana nasiibkeena iyo waxay noo qornaa haddana ma dhaafeen waxaan waa qadar alle ma fahamtay waxaa laga yaabaa wiilka samiira oo maanta u dartay u waalan inaan nasiibkiisa iyo calafkiisa ahay adigana jaceelkaaga inaan helin laakiin inaan nolosha qaybsan inaanan helin marka hadda inaan fikirta aniga dani iguma jirto waqti yaraa ka haray guurkeena iyo meherkeena waa inaa go-aan hata ka helaa qaalid aniga go-aankaas waa qaatay qaalid ciddeenana waa u wada sheegay arintaas hooyada iyo aabahey waa u sheegay qofka kaliya ee maanta nolosheeda ay u xayiran tahay adiga waa waa inaad hadda go-aan isiisaa suleeqo ani go-aankan degdegaa ma qaadan karo hadda maxaan mhm. ku qasba waqti isii midaan kaa codsanaa qaalid midaan kaa codsanaa waqti waan ku siinaa laakiin waxaan rabaa ugu yaraan shan saacadood inaad kasoo fikirto mid io ballanqaad arooska inaad joojiso teeda kalena qaalid inaadan isla hadlin fikir isgelin waxaa laga yaabaa ani adiga markii horeba inaasan calaf isku yeelan adduunyadana waa aragta dad badan oo isjeclaayo xiriir jeceyl ka dhexeeyo oo labada dhinac la islahaaya haddana inuu waktiga kala geeya iyo waayaha qays iyo laylo ku tusaale qaado cilmi boodhari iyo hudana tusaale ka dhigo marka adduunyada dadka sida dhabta ah isku jecel ismeelaan aniga maanta la-aantaa inaan noolaado waxay iiga dhigan tahay anoo adduunyada ka tagay aaqira jooga haddana sidaas oo tahay qaalid hadda waa ilmeynaya ilinta waxaa iga keenaya aniga jeceela adiga kuu qabo maanta waa isdhiirina wadnaga sida u garaacmaya ma dareemi karta xoogaan waxaan isleeyahay maanta hadal waxun oo sheekh qaalid hala aamusin arrintan waxaan kaa codsanayaa inaad joojiso arooskan hadda qabaqaabadiisa aada wado inaad adiga muraalka iska dilin inaad sii dhaawacin aniga waaliyan lafteeda ku siganaha qaalid ma rabo marka inaa isii waasho inaad garab isiisaa maanta kaa rabaa oo adiga hiilo ii noqoto ah, kusoo noqonaya waayaha waa inaad galabta jawaab kaa helaa qaalid xaaladaadana waa inaad dejisaa mm. guuldaratan iiga weyn ay dhacaysa ma jirta ma umalaynaa ina dhacayso runtii yaab waay eh. maanta waxay leedahay sulaaqa meeqa sano jaceylkeen ahaa arooska jooji kulaha ma aroos meelanka laabtaandhaani maxaa sameeya hadda maadanta dhowaa nolosheeda eber hadda adeerkaygi aa ah, ogeyd waxaa howl ila maray iyo hooyaday hooyada naftigeeda markii horeba dhehaysa qaylay ugu qalinaysa maxaa u sheegaa hadda walba waxaa iiga daranba adeer hadda adeer guurka jooji maa dhihi kara hadda nolosheeda maaqaawala ilaah maxaan sameeya hadda war ka diidi karo oo guur isa raallikan ku qasbi karo oo warkeeda war ma soori karo maxaan leh samay waa ku adkaysanaa arooskan waa dhacalay dhacalay waayan neva goldaraweyn waa tan oo leh waa yaab ninkii samiir ahaa xaaladiisa waa ogtahay micnaha dadkao dhan waa ani xitaa waa isdhexqaado waxaan dhahay wixii kale xitaa ma ogi muddo ku dhow isbuuc aan dhafarsanahay hadda waa inaan ka war doonaa ninka khaalid ahaa xaafadihiisa meelahanaa la igu soo tilmaamay koley inaan u sheego waa xaalada halkan ka jirta kole inaa kala hadlo waay maahan inkastoo dadka aan ka aqoon khaalid oo weli aan arag haddana micnaha xaafadiisaaba la iisoo tilmaamay meelahan meelaanu ka agdhowyahaa la dhahay marka waa inaan raadiyaa yarkan oo meesha joogaan weydiina waddada kusoo socda koley khaalid waa nin banoon ciyaaro oo yaalxaafadeed waa si lagu sheegay yarkaan weydiinaa asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullah barakaatu ah, walaal sidee tahay afiicanahay afiicanahay alxamdulilah alxamdulilah xaafaddaanaa degan tahay malena ya xaafaddaanaa degan eh, tahay seela tahay niyo waxaan rabay yar khaalid la dhaho khaalid si laygu soo tilmaam haa yar khaalid la dhaho maxaa isku tihin adi waxa iskumana laakiin macnaha danaa iga soo gashay maanta khaalid horta eh, manaa geedahan inta badan fariistaa oo macnaha turub iyo laandhugi meelahan ku ciyaara inta badan khaalid aniga waa khaalid kalaadnis khaalid kaan sheega adiga waa miya aniga waay see tahayni xaaladaada ka waran bismuddaan ku raadi saacada maanta dhan saana wareega xaafadda waa fiicanaha alxamdulilah aad ma ku aqaan laakiin aniga adig ani anaas kembaraaye ma taqaanaa wiil la dhaho samiir samiir ha waan aqaanaa si fiican samiir saaxiibkiisaan ahay oo qurbadan ah. qurbaan iskala nimin okay kiisaan ahay xanuunsan yaha la yiri ka war xaaladiisa niyo waxaa waxaan u socdaba waa sidaa macnaha ku socdaa ninkaas xanuunkiis dartiisaaba kuu socdaa meelna fariisi horta geedkaas sitaa nafariisi bal ah hor xaaladdiisaa kugu dhacday xitaa wejigaaga murug iyo waxbaa ka muuqday maanta arrin dunida dhanaa noocaas ab ii sheeg maxaa maxaa xaaladdiisee tahay eh, macnaha barooni maa lagaa soo bediyey eh, kooxdada laga badiya umlena xale nolosheedao dhanaa laga badiya waa ugul dara ku sugan noloshaadoo dhan eh, ma taqaanaa gabar la dhoo suleeqa waa taqaanaa kule sidaasuleeqa waaba nolosheeda dhanba waaba noloshaade hmm. marka arrimo waxaasaa rabaa inaan kaala hadlo miyay mm, ogolaan kartaa qofbin aadanim wax ka yaqaan waa tahay saa ila tahay binaadammanaa naxariistii waxbaa taqaanaa naxariis la-aan bini aadamkumaba ahaan karo sax dad mm. muslimaanoo ah nahay mugtahay ah, inaan isku naxariisano meesha mid ku jirto mm maxaa eh. iiga baahantaa maanta ani iisheeg ani waxba makuu qaban karaba ani teeda ani teeda ihaysataaba marka magacaaga muxuu horta saabir marka aniga nolosheeda guuldaray fashil joogtaa marka mhm. aniga marka anaa caawimaad u baahan maanta maahane ani qof inaa caawin kara ma baahan wixii tabarteedana waan kuu sameynaya laakiin adi caawinaadan kaa soo doonto maanta iisheeg maxay teeda inaa horumarto waa marka hore horta teedaa daran mhm. waa ujeed ninka samiir ahaaye isbitaal loo jiifaa woo waashe saa ku maqashe kow waa maqlay maxaa u eh, qaban karaa dhakhtar mihi maca daaweyn karo caaw waxaa la ii sheegay sulaaqo inay xiriir idinka dhexeeyo o aada isguursa rabtaan caafimaadkiisana taa adug kugu xiran yahay koley intaas aynoo joogto dhegaystayaal qaybta afartan iyo ee sheekada walbahaar aduun qaybtan qaybta xigta intaan ku kulmayna nabadgelyo halkaas haddaan oga nimaano sheekadii walbahaaraduun weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka galab wanaagsan idaacadda kulmiyana dhegta ayaad ku haysaan aad iyo aad faraaxay hadda kahor waxaa dhaca mataqaanaa mm-hmm. laba nin oo sarqaansan mm-hmm. ayaa safar isu raacay marka labadooda mid ka mid ah mm-hmm. ayaa toorey dheer watay marka way heshiiyeen labadoodii waxayna ku heshiiyeen qofkii ka hor yimaada inay madaxa ka jaraan ay badilaan mm-hmm. kadibna madaxiisa banooni ay ku cayaaraan mid kaloo isna qaansan mm-hmm. ayaa waddada ugu hor yimid markaasay inta qabteen ku dhaheen waxaan ku heshiinay qofkii naga soo horbaxa mm-hmm. inaan madaxa ka jarno oo madaxiisa banooni ku cayaarno marka adigan ku haynaa waay madaxa kaa jaraynaa kadibna banooni aan ku ceyaraynaa madaxaaga wuu fakeray marka dooreydii ay wateenu ka dafay mhm. madaxu isaga muday asigaaba iskaga muday haa wuxuuna raaciyey banoonigaa ku ciyaari lahadeenba waa duleeliyey waxaa ka ciyaaraysiin <laughs> maskaxdiisa wuu leeyahay banoonigaa ku ciyaari lahadeen waa duleeliye iyagu waxay laheen banoonigi raadinayo mogtaa mhm. isagu banoonigii saxda ahay wax walba kasoo qaaday mhm marka wuxuu dhahay banooniga ku ciyaari lahaydeen ba anaa duleeli maxaa ku ciyaareysaan hmm. waa gartay waa qisa sheeko cajiiba waay mid kalena way jirtaa waxaa la dhahay gabadha markii ay nin jeclaato keligiis ayay jeclaataa laakiin markii ay nacdo ragga oo dhan way nacdaa <laughs> maxaa ka jira markaas mala xaqiijiye warkaas mida kale waxaa laleeyahay ninka mm. gabar haduu jeclaado gabdhaa inuu buu jeclaado laakiin markii uu naco mm. gabadhaas keliya bisuu nacaya halka gabadha ay ragga oo dhan yani ay nacab naga fadhiisiyeen <laughs>

marka hore intaba markaas yani uusan wax jeclayn ma dad kaloo ka qurxan u arka xoogaa wa ah. isdhaaniya waa soo degdegtay inaa wax yar sahaysa eh, saa dadkaas u baratid kale <laughs> waa tahay barnaamijkeena galab wanaagsan gabagabadiisa ayaan isla soo gaarnay aad iyo aad saaxiibada barnaamijka nagala qayb qaatay aada ugu mahad celinayna dhegeystayaasheena sharafta leh iyo farsamayaqaanka barnaamijka iyo farsamayaqaankii waxaa leenahay mhm. waa mahadsantihiin iraha ala barnaamijka xilligan oo kale markuu soo gaaro mid kamid a ah kaalimaha sugaanta oga tagnaa saaxiibada mhm. maxaad soo qabanaysaan saaxiibada kuma salaameyna waxaan usoo qabanayaa hees uu ku luqeeyo yuusuf hanuuniye oo la yiraahdo baduleyr qabooba baduleyr qabooba mhm. guud ahaan barnaamijkeeni galab wanaagsan waa naga inta heestaas ayaan ugu dambeysay taniyo barnaamijkan kiisa kale waa ifraaxi bootaan oo idinla nabadgelyo thank you